بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المسنف رحمه الله ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذرا كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فقرada labaatanaad fiqrada labaatanaad ayuu musanifka meeshan uga hadlaya wuxuu leeyahay alimaam abu bakr ismaaciili raximah اllah wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin bimacnaa wayactaqiduuna waxay ictiqaadiyaan oy odhanayaan inahu laa khaaliqa cala alxaqiiqati ila allah inahu in almra washan arrinkuba laa khaaliqa axad wax abuuro ma jiro cala alxaqiiqati dhabnimo wax u abuuro ila allahu casa wajal allaah mooye casa wajal axad kaloo xaqiiqatan wax u abuuri karo ma jiro wa inna aksaaba alcibaadi addoommada kasabkoodu bimacnaa ficilkooda wey afcaasha ay sameeyaan kullahaa dhammaanteed makhluuqatun lillaahi waa miduu rabbi abuuray baa loo jeedaa wa inna allaaha alle yahdi wuu hanuuniyaa man yashaau axadkuu doono oo khalqigiisa ka mida ah, ayuu hanuuniyaa oo xaqa uu tusaa wa wayudilu allah wuu dhumiyaayo wuu baadiyayaa man yashaau axadkuu doono oo yani khalqigiisii addoommadiisa ka mid ah laa xujata xujo ma laha oo uma sugnaanin liman adallahu allaahu casa wajal qofka uu rabbi dhumiyo wax xujaahoo ilaahay agtiisa uu ku leeyahay oo muxuu rabbi ii dhumiyey oo xujo ku yeelan karaa ma jiro walaa cudra cudurdaar uu helayana idlaalinta iyo baadiyeynta uu rabbi dhumiyey ama yani maarata oo xaqi ka dhumiyey cudurdaar oo u helaya lama arka weyaan kama qaal allahu caza wajal sida uu rabbi yidhi qul falilaahi alxujat albaaliga falow shaaa lahadaakum ajmaciin aayaddaasoo fii suurati alancaam ku jirto wuxuu rabbi leeyahay asagoo nebiyulaahi maxamed la hadlayo qul waxaa tiraa nebiyulaahi maxamedow falilaahi alla ayay u sugnaatay oo iska leh alxujatu lbaaliqa xujadii xaylka dheereey allah baa iska leh yacni xikmo iyo xujo oo baaliqa ah yool gaartay allah iska leh falow shaaa rabbi hadduu dooni lahaa inuu yani hidaayat annaasi jamiican alla haddii uu dooni lahaa dadkoo dhan inuu wada hanuuniyo lahadaakum waa idin hanuunin lahaa kuwiinaan ou ajmaciina dhammaantiin ama lahadaakum khalqigiinniyo idilba wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin dhammaantiin waa idin wada hanuunin lahaa laakiin allah subxaana wa tacaala xikmadiisa baaliqa ah xujadiisa baaliqa ah ayuusan ku doonin khalqigoo dhan inuu hanuuniyo ma uusan doonin weyaan wa qaala allah wuxuu yidhi kamaa bada'akum tacuuduuna kamaa bada'akum sida uu idiin bilaabay allah abuuristiina uu u bilaabay isagoo meelow kaga soo qiyaas qaatay idinkaga soo qiyaas qaatay aynan jirin ayaa tacuuduuna u soo noqonaysaa maalinta qiyaamahana siduu rabbi idiin abuuray baad qiyaamana u imaanaysaan maalintaad dhalanayseen saad ahaydeen baan idinku soo celini fariiqan qayd hadaa ilaahay wuu hanuuniyey yani hadaa fariiqan w hadaa wuu hanuuniyey fariiqan qayd buu hanuuniyey oo khalqigii ka mid ah wa fariiqan xaqa calayhim dalaala wa xaqa calayhim dalaalatu baadidiina waxay ku xaq noqotay fariiqan qayb kale ayay baadidiina ku xaq noqotay oo ariiqii xaqa laga lumiyey marka ilaahay inuusan dadkoo dhan inuu hanuuniyo uusan doonaynin ayay tusaysaa weyaan qolana waa dhumiyey oo xaqiibuu ka dhumiyey qolana xaqiibuu tusay oo kusoo hanuuniye weyaan wa qaala allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi walaqad dara'naa waan abuurnay bimacnaa khalaqnaa wey lijahannama naarta jahanama la yidhaahdo kaiiran in badan oo min aljinni jinnigii ka mida walinsi insiga ka mida baa markoodii horeba jahanamo u abuurnayba fii cilmihi alazaliy ayuu rabbi ku abuuray inay jahanamo asxaabteeda noqdaan weyaan wa qaala allah wuxuu yidhi ma asaaba ma asiibo oo kuma dhaco kuma dhacdo min musiibatin ay musiibatun musiibo wax iyo dhibaato fil ardi dhulka kuma dhacdo oo dhulka musiibo kuma dhacdo waxay doonto abaar iyo zalzaal iyo wuxuu doonaba ha noqdo walaa fii anfusikum naftiinna dhexdeedana kuma dhacdo musiibo ilaa hadday musiibo ayba dhacdaba oo ardadii iyo naftiinnaba ay ku dhacdaahi fii kitaabin kitaab dhexdii mid ku sugan wey kitaabbay dhexdiisa ku sugan tahay min qabli an nabra'ahaa nafta intaanan abuurin horteed ama ardada intaanan abuurin ka hor ayay looxul maxfuudka ku sugnayd oo ilaahay uu qoray musiibadaasi inay ardada oo dhulkii ah ama bani aadamkii ay ku dhacayso intaana nafta la abuurin ama ardada la abuurin wamacnaa nabra'aha macnaheedu waxaa loo jeedaa buu yidhi nakhluquha yani waanu abuuranaa nabra'ahaa ay nakhluquhaa waan abuuraynaa bilaa khilaafin fi luga wax khilaaf oo xagga luqada kaga jirana lama arko weyaan shayga intaan la abuurin ka hor ayuu luuxulmaxfuudka ku qoran yahay weyaan wa qaala allah subxaanau ka warramayo can ahli ljanna jannada dadkeedii ahalkeedii isagoo ka waramayo markay jannada galaan hadalkoodii baana loo soo xikaayoona naloo sheegayaan ayagoo nicmada ilaahay uu siiye ka shukrinayo bay waxay leeyihiin alxamdu lilaah alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iskale xamdiga athanaau baa la yidhaahdaa yacnii carabkaada ood ka ammaanto allah ammaan wanaagsan ammaanto ammaanoo idil lilaahi allay u sugnaato iskale alladii allihii hadaanaa na hanuuniyey lihaada kan nagu hanuuniyey oo islaamnimadii iyo diinkii iyo iimaankii nagu hanuuniyey weeye wamaa kunnaa ma aanan ahayn linahtadiya kuwa hanuuno oo iskood u hanuuni kara ma aanan ahayn lowlaa an hadaana allaahu allah hadduusan hanuunin lahayn annaga iskeenna hidaayo uma kasban karno laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala hidaayadaana siiyey oo adduunka intaan joognay iimaanka islaamnimada nagu duway markaasay waxay iimaankii islaamnimadiina dhaxashiisay jannadan iyo nicmada ilaahay uuna siiyeyna dhaxashiisay weyaan wa wuxuu yidhi allah casa wajal low yashaau llaahu allah hadduu dooni lahaa lahada nnaasa jamiican lahada annaasa dadka ayuu hanuunin lahaa jamiica dhammaantood waa hadduu ilaahay dooni lahaa laakina allaha lam yasha macnaheedu waxa weeye ilaahay ma doonin hidaayat annaasi jamiican ma uuna rabbi doonin subxaana wa tacaala weyaan sidaa darteed ayuu qolana hanuuniye qolana baadiyeeye weyan wa qaala allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walow shaaa rabbuka rabbigaagu hadduu dooni lahaa lajacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad keliyeeto oo ku midowdo yani islaamnimaday iimaanka ku midowdo ayuu ka dhigi lahaa umma waaxida oo maaragtay hanuunsan buu rabbi ka yeeli lahaa laakiin ilaahay kama yeelin subxaana wa tacaala umma waaxida oo ariiqo waaxida wada haysato rabbi kama yeelin walaa yazaaluuna kama zuulayaan dadkii mukhtalifiina inay iskhilaafayaan kuwo iskhilaafsan inay yihiin ka zuuli maayaan ilaa man dad mooye raxima rabbuka rabbigaaga uu naxariistay dadkaas isma khilaafaan dadka ahlu sunnaha ahlu xadiidkaa usuusha iskuma khilaafaan oo kuma kala tagaane waxa weeye dadkaas waa marxuumiinta la sheegayo waa dadka sunnada ku taagan ariiqa xaqa ku taagan dadkaas ilaahay wuu ka ilaaliyey waa marxuumiinoo yani khilaafka laga ilaaliyaa weya shiikha fiqradan wuxuu kaga hadlaya oo ku radinayaa qolada muctasilada la yidhaahdo waa araddu raddu cala almuctasila oo qabaan in addoonku ou asagu ficilkiisa abuuran karo qofka inuu asagu ficilkiisu abuuran karo oo khayrka iyo shartuba asaga ou abuuro hanuunka iyo iyo dalaalkaba isaga uu la iman karo allahna wax shaqaa uusan ku lahayn qolada sidaa qabta buu ku radinaya waxa weeye ilaahay baa subxaana wa tacaala keligii wax abuuro cid kale oo wax abuuri kartaa lama arko haddii la yiraahdo qofka isagaa ficla buu abuuri karaa fulaan naftiisa ficilka uu samaynaya asaga iska loo abuuro allana wax shaqaa kumale haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanayo yacni sidaa horeyba usoo sheegnay in aaliha oo maaragtay khaaliqiin ah oo farabadan inay koonkan jiraan koonka inuu dhexdiisa dhici karo afcaal aan rabbi ogayn uusan cilmi ku lahayn ama uusan awoodin uusan xukumin inay dhici kartaba meesha ka dhalanayso arintaasna waxaa la waa shirkun fii rububiyat illaahi caza wajal ilaahay rabbinimadiisii oo shirki iyo wadaagsi lagu sameeyo khalqiga oo lagala mid dhigo weeyaan masaladii qadarkeen hore u soo marnay bay cilaaqo la leedahay culummada ahlu sunnuhuna arintaas inuu ilaahay subxaanah wa tacaala leeyahay kutubtooday ku qoraan waana ifbaatiyaan ahlu bidaca oo muctasiladu u horaysana waa ay ku radiyaan weyaan maalan alimaam axaawi markuu ka waramayo wuxuu leeyahay allah yahdii man yashaau wayacsimu wayucaafii fadla wayudilu man yashaau wayukhdilu wayabtaliya cadla allah subxaana wa tacaala cidduu doono isagaa hanuuniyo qofkuu doona buu dhowraa qofkuu doona buu caafiyaayo masaa'ibkii balaayada ka caafiyaa fadlan ay fadlan minhu baa loo jeedaa dheeraadsiin asaga xaggiisa ka ahaatay sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala cidduu doonabuu baadiyeeyaa qofkuu doonabuu hoojiyaa qofkuu doonabuu imtixaanaa cadlan ay cadlan minhu cadaalad isaga xaggiisa ka ahaatay weyaan marka ibn abilcizi marka uu arintani harxayo markuu fii caqiida taxaawiya uu ku sharxayo wuxuu leeyahay arinta muctasiladu ay wataan waxa weeye wuxuu ku dhisan yahay buu leey wahada mabniyun calaa aslihim alfaasid asalkoodii faasid ka ahaa ayay arrintani ku tahay asalka ay wateen usuushoodii ka mid ahaa oo faasidka ahaa ayay kamid tahay muxuu ahaa anna afcaala alcibaadi makhluuqatun lahum addoommada ayagaa ficilkooda abuurto oo waxay leeyihiin alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi asaga ayaa naftiisa ficilkeeda samaysto abuurto ilaahayna shaqo kuma laha marka waa taan idhi nimankaas waxay shaabahaan majuusta oo qadariyada qolada la yidhaahdo wey oo nebigu uu ku tilmaamay majuusu haadihi lumma waxayna majuus loogu tilmaamay majuustu waxay qabaan koonka laba khaaliq inuu leeyahay nuurka iyo mugdiga nuurku khayrkuu abuuraa bay yidhaahdaan mugdigana shartuu abuuraa kuwaanna inta ilaahay uu abuuray oo makhluuqa bani aadama waxay leeyihin mid walba ficilkiis asagaa abuurtay rabbi shaqo kuma laha arintaas ayuu maaragtay culammadu ku radiyaan abu cumaan asaabuni kitaabkiisa caqiidat salaf asxaabu alxadiid markuu masaladan kaga waramayo wuxuu leeyahay wa min qowli ahli sunnati waljamaca fii aksaabi alcibaadi annaha makhluuqat lilahi tacaala ahlu sunna waljamaca qoladaa la yidhaahdo aqwaashooda waxaa kamida hadalkooda waxaa ka mida oo ku saabsan fii aksaabi alcibaadi addoommada camalkooda iyo ficilka ay sameeyaan waxay yidhaahdaan ahlu sunnahu annaha makhluuqatun lilaahi tacaala ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala makhluuqatun tu la abuura way lilaahi tacaala alla umbaa abuurtay cid kalo shaqo kule malaha laa yamtaruuna fiihi buu leeyahay kama murmaan ahlu sunnahu inuu ficilka addoonka ka dhacaayo inuu rabbi qadaray kama doodaan kama murmaan walaa yacuduuna min ahli lhudaa wa diini lxaqi man yunkiru hada alqawla wayanfiihi kama mid dhigaan oo kuma tiriyaan dadka ahlulhuda wa diin lxaq ku sugan diinka xaqa iyo hanuunka yani maaragtay u saaxiibka ahalkiisa ihi kuma tiriyaan kamana mid dhigaan man ankara hada alqawla wayanfiih qofka inkiro inuu ilaahay khalqiga yani afcaashooda abuuraa qofka inkiraahi wuxuu ka mid yahay ahlulxaqa dadka diinta xaqa haystaa kama mid dhigaan mana ku ayay ku tiriyaan qolada inkirto oo nafyisoo diido markaasuu isagoo sii wataa wuxuu yidhi wayashhaduuna ana allaha tacaala ahlu sunnuhu waxay qirayaan allah sarreeye yahdi man yashaau wayudilu man yashaau allah qofkuu doona buu hanuuniyaa cidduu doonana waa baabiyeeyaa laa xujata liman adalahu allahu calayhi wax xujaahu qofka uu ku leeyahay rabbi baabiyeeye lama arko walaa cudra ladayhi wax cudur daaro agtiisa u yaalana ma leh sababtu waxa weeye ariiqa xaqaana waa la tusay ikhtiyaarna waa la siiyey ficilkana ilaahay azaliyan buu u abuuray tan labaad ilaahay waa addoommadiisii wey markaasuu shiikhuu uma dakara yani haadayn alaayatayn labada aayadooda aan soo sheegnay qul falilaahi alxujat lbaaliga iyo wuxuu akhriyey walaqad dara'na lijahannama kaiiran ayuu akhriyey markaasuu wuxuu yidhi fasubaanahu khalaqa alkhalqa bilaa xaajatin ilayh allah baa nasahnaaday addoommada isaga khalqigiisa abuuray isagoo aanan u baahnayn fajacalahum fariiqayni laba qaybood bouna ka yeelay fariiqan linnaciimi fadlaa qolo nicmadiisa uu abuuray iyo jannadiisii tafadulkiisa fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa darteed ugu yeeray wa fariiqa liljaxiimi cadla qolana naarta ayuu jaxiimo ayuu u abuuray cadligiisaana keenay ilaahay waa dulmiyey lama odhanayo wa jacala minhum wuxuu ka dhigay dadkii khalqigii wuxuu ka yeelay qaar ayaga ka midihi hawiyan mid baadiyeysan qaar kalena warashiidan kuwa hanuunsan washaqiyan mid hoogay oo ahlu naar ah wa saciidan mid guulaystay oo maarata liibaanay oo ahlu janno ah wa qariiban min raxmatihi alla naxariistiisa mid u dhow buu ka yeelay dadkii wa baciidan mid ka fogna waa uu yeelay maxaa yeelay ilaahay addoommadiisa isagaa iskale wuxuu yidhi laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay wuxuu ma jirto laakiin khalqiga waa la weydiin maxaa yeele waa addoommo laleeyahay wey ilaahay addoommadiisa sidau doono ayuu u yeelaa weya marka fiqradaas wuxuu ku radinayay muctasiladii qabtay khalqu afcaali alcibaad isla markaasna inuu yani maaragtay qadarkii aan ka soo hadalnay ayay raacsan tahay weeyaan wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnihi ina alkhayra waashara wاlxulwa wاlmura bqadاء min allahi caza wajal amdaahu waqadarahu laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafca ila maa shaa allah waxay leeyihiin wayaquuluuna ahlu sunnihii waxay leeyihiin oo ictiqaadinayaan ana alkhayra wanaagga wixii khayr oo dhan washara sharta oo idin waalxulwa shayga macaan ee wanaagsan waalmura shayga kharaar oo xun kulligood biqadaa'in qadar qada ilaahay ayay ku sugnaadeen qada ayay ku sugnaadeen qadahaasoo min allaahi casa wajal alla xaggiisa ka ahaaday amdaahu ilaahay wuu ku socodsiiyey addoommadiisiibuu qadarkaasi ku socodsiiye weyaan wa qadarahu wuuna qadaray qadarkiisa buu sidaa ku sameeyey isagaa abuuray addoommadiisa dhexdoodanu ku socodsiiye weyaan laa yamlikuuna marka addoommadii ma awoodi karaan ma hantaan ma hanan karaan lianfusihim naftooda uma hanan karaan daran yacni waxa waye dafca durrin dur ayaga hayo dhibaato ilaahay ku riday oo u qadaray rabbi inay iska qaadaan oo iska dafciyaan iska celiyaan ma awoodi karaan walaa nafcan walaa jalba nafcin nafci inay soo jiitaanoo keensadaanna ma awoodi karaan ilaa maa shaa allah ilaahay wuxuu doono mooye rabbi baa markuu doonana ka qaadi karo markuu doonana cudurkaas iyo maarata dhibaatadaa dulka ku ridi karo ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala w masaladan yani waxa weeyaan allah inuu shay walba kulligii wax alla wixii koonkan dhacaya ama ha fiicnaadeen ama ha xumaadaane inay ku dhacaan biqadaa'ihi wa qadarihi inay ku dhacayaan addoommaduna wax alla wuxuu rabbi u qadaro inaynan awood u lahayn aysan ka bixi karaynin ayuu faqradaasi noogu sheegi laakiin culummada sida ay nusuustu tilmaamto culummada ahlu sunnahuna ay ihbaatiyaan ilaahay maadaama khaaliqu alkhayr washar uu yahay khayr iyo sharba uu abuuray waxaa la yidhaahdaa asharu sharka keligeed biinfiraadiha laa yudaafu ila allahi caza wajal ilaahay sharta looma adeefiyo oo markii rabbi shar keligii wain kaana khaaliquha allah haba abuuro laakiin haddana ilaahay looma nisbeeyo sharta ilaahay looma nisbeeyo saasay maarata ahlu cilmiga ama ahlu sunnuhu masaladaas ay qabaan weyaan waxa weeye sharta ilaahay wuu abuuray sida khayrka uu abuuro laakiin ta'aduban maca allah sharta bani aadamka ayay ka dhacdaa insaanka loo idaafeeya khalqiga loo idaafeeya ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa shifaa lcaliil oo shiikha shaarixa ee muxaqiqa oo hoos noogu qorayo hadal aad u qiimo badan buu kasoo guurinaya wuxuu leeyahay baab ku saabsan fii tansiihi alqada'i alilaahiya can shari ilaahay wuxuu qadaro in sharta laga reebo la yidhaha sharta aan laga nasho ilaahay baab ah kitaabkiisa shifaa lcaliil ku qoraa waxaa ka mida ah buu wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala ilaahay waa maarata waa kor noqday khayrkiisuna waa farabatay wuxuuna ka kor noqday an nisbati shari ilayh in ilaahay shar loo nisbeeyo ayuu rabbi loo tiiriyo ilahay waa ka kor noqday maxaa yeelay wuxuu leeyahay bal kullu maa nusiba ilayhi fahuwa khayrun wax alla wix ilaaha loo tiiriyo oo rabbibaa yeelo la yidhaahda dhammaantood waa khayr wey shar ilaaha looma nisbeynayo washaru shartu wuxuu yidhi inamaa saara sharan shartu waxay shar ku noqotaa liinqitaaci nisbatihi wa idaafatihi ilayh markii rabbi laga gooyo oo aan rabbi loo nisbaynin oo khalqiga loo nisbeeyo baa shar la odhanaya weyaan falow udiifa ilayhi haddii rabbi sharta loo nisbeeyana lam yakun sharan shar lama yidhaahdo allah wuxuu qadaray shar ma aha buu leeyay wa huwa subxaanahu maxaa yeelay allah nasahnaayo nusqaanu dhan ka hufnaaye khaaliqu lkhayri washari khayrka iyo shartaba isagaa abuuray fasharu shartu fii bacdi makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa yani qaar dhexdooda ayay ahaatay laa fii khalqihi wa ficlihi ficilka ilaahay iyo iijaadinta iyo abuurista shari kuma jirto laakiin sharta makhluuqa dhexdiisa bay ku dhex sugan tahay buu leeyahy wa khalquhu wa ficluhu wa qadaa'uhu wa qadaruhu allah abuuristiisa ou rabbi wax abuuro ficilka ou qadaha iyo wuxuu qadaro kulligood waa khayr buu leeyahy ilaahay khayr baa loo nisbeeyaa shar looma nisbeeyo sidoo kaleeto abu cumaan asaabuuni kitaabkiisa hadda aan soo ishaarnay caqiidat salaf asxaab alxadiid wuxuu ku leeyahay madhabka ahlu sunnaha markuu ka warramayo wa min madhabi ahli sunnati wa ariiqatihim madhabka ahlu sunnuhu ay ku tageen wadada ay mareen waxa weye maca qowlihim hadalkoodii ayadoo lala qabo oy leeyihiin biana alkhayra washara khayrka iyo shartuba min allaahi ilaahay bay xaggiisa ka ahaatay min allaahi wa biqadaa'ihi allah bay xaggiisa ka ahaatay iyo qadarkiisa oo rabbi qadaray ayagoo sidaa odhanayo markaasuu leeyahay ilaa annahu laakiinse laa yudaafu ila allahi tacaala ilaahay looma tiiriyo maa yutawahamu minhu naqsun cala alinfiraadi shay la tuhmi karo nusqaani inay ku jirto ilaahay subxaana watacaala looma tiiriyo keligee ayadoo aanan khayrkii la raacinin sharta oo keliya ilaahay looma tiiriyo buu le maalan fa yuqaalu marka la yidhaahdo maalan inaad tidhaahdid allah markaa ka hadlaysid yaa khaaliqa alqiradata waalkhanaasiir ilahay ku baryi kartaa yaa khaaliq alqirada inaad tidhaahdid yani daayeerada allihii abuurow wlkhanaaziira yani maxaa la yidhahda doofaarada allihii abuurayo wlkhanaafisa khunfusada baasha la yidhaahdo alkhunfus waxaa la yidhahda baashan urto oo doorshaanka ka yar tuutay maa la dhaha maaha magacay leedahay yarta ah, baashaas la yidhaahdaa khunfuskaas allihii abuurayo waljuclaan bahalka la yidhahda doorshaanka ama xaarwarwaalka khaaliqoodiyo inaa ilaahay ku bariso oo saa ugu yeertaa shar keliya shay aan fiicnayn inaad rabbigaada u idaafayso lama yidhaahdo wax wanaagsan maaha wain kaana buu yidhi haba ahaado laa makhluuqa wax la abuuro inuusanba jirin ilaa warabbu khaaliquhu hadduu jiro allah baa shay walba kulligii abuuro wa fii daalika arrinkaas ma ahan culammadu waxay ayagu iska leeyihiine ahlu sunnaha dadka la yidhaahdaa waa mutabiciin sunnaday raacan dliilo marka keensanaya wuxuu leey wafii dalika warada qowlu rasuuli llaahi sal la alay wasalam fii ducaai listiftaaxi nabiga markuu salaada gelay oo allahu akbar yidhaahdo ducada istiftaaxa la yidhaahdo ayuu nabigu ku akhrin jiray xadiika imaamu muslim fii saxiixi ku sugnaa weeyaan xadiiu caliy bni abi aalibin radi allahu canhu cali bni abi aalibna uu nabiga ka wuxuu rasuulku dhihi jira markuu allahu akbar yidhaahdo xirto ducada dheereed waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo labbayka wasacdayka waalkhayru fii yadayka wsharu laysa ilayka tabaarakta watacaalayta astakfiruka waatuubu ilayk taas baa ka mid ah wuxuu dhihi jira labayka rabbi waan ku ajiibo wasacdayka dhiibaantaade waalkhayru khayr oo dhanna kulluhu dhammaantii fii yadayka labadaada gacmood dhexdoodu rabbigu ku sugan yahay wsharu laysa ilayka sharta adiga laguma nisbeeyo rabbiyo laguu tiirin maayo nabi maxamed abaya calayhi salaatu wasalaam tabaarakta waa khayrkaadaa farabatay wa tacaalayta waad kor noqotay nusqaan oo idil iyo waxaan kuu cuntay minoo dhanaad ka kor noqotay astakhfiruka ilaahayo dembidhaafan ku weydiisan wa atuubu ilayka adigaanan kuu soo noqonayo marka ilaahay subxaana wa tacaala shar maxdiya looma nisbeeyo looma tiiriyo wax alla wixii ilaahay subxaana waa khayr weyaan sheekha la yidhaahdo alxaafi alxakami isagana kitaabkiisa aclaamu sunna almanshuura hadal aad u qiimo badan ayuu masaladan ku leeyahay markuu masaladan ka hadlayo sharta iyo khayrka sharta inaa ilaahay loo nisbaynin markuu ka hadlayo wamacnaa dalika buu leeyahay arrintaa macnaheedu waxa weeye ana afcaal allahi caza wajalla kullahaa allah subxaana watacaala afcaashiisa oo dhan waa khayr barax la' weyaan khayr barax tiran w shari kuma jirta buu leeyay min xayu itisaafuhu biha meesha ilaahay khayru ku sifooba markii rabbi la tilmaamayo khayr baa lagu sifaynaya wa suduuruhu canhu khayrka markuu ka soo fulo iyo markuu ku sifoobo labadaba ilaahay afcaashiisu waa wada khayr weeyaan laysa fiiha sharun biwajhin yani biwajhin min alwujuuh wax sharaho ilaahay subxaanahu marna kuma sugno maxaa yeelay wuxuu leeya fainahu tacaala xakamun cadlun yadacu alashyaaa mawaadicaha allaa'iqata biha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa alla caadil ah waa alla xikmo badan wey waa alla maaragtay shay walbaba xikmadiisa ku dejiyo booskii uu shaygu lahaa dejiyo weeyaan allah subxaana wa tacaala booskii munaasabka u ayuu yeelaa marka ilaahay subxaana wa tacaala sharta maxdiga looma nisbeeyo weeyaan wain kaana khaaliquhaa haba abuura ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan wainahum fuqaraau ila allahi laa hinaa lahum canhu fi kulli waqtin wainahum ahlu sunnuhu yani wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu waxay leeyihiin innahum ay ina alkhalaa'iqa khalqigii fuqaraa'u kuwa baahan wey ilallaahi caza wajal allaah bay u baahan yihiin caza wajal laa hinaa deeqtoon lahum dadkii khalqigii uma sugnaanin canhu a can illaahi alla ay ka waqti kasta kulligii inay rabbi ka deeqtoomaan uma sugnaanin waqti kasta ilaahay u baahiyey subxaana wa tacaala khalqiguu ilah u marka masaladaas in ayani khalqiga ay ilaahay u baahan yihiin allana uu hani yaho ka deeqtoon yahay waa allaha yani qur ilaahay in badan noogu sheegay weyaan allah fii suurati fatir wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alhaniyu alxamiidu dadow idinkaa ilaahay u baahan alla idinma baahna oo waa idinka deeqtoon yahay weyaan allah idinma baahna wey sidoo kaleeta allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fii suurati ibraahim wa qaala muusa in takfuruu antum waman fi lardi jamiica faina allaha lahaniyun xamiid nabilaahi muusa wuxuu dadka ku yidhi wuxuu yidhi in takfuruu antum waman fi lard idinka iyo waxa ardada korkeeda joogo haddaad rabbi ku gaalowdaan dhammaantiinba fa ina allaha lahaniyun xamiid alla waa alla deeqtoon oon idinka idiin baahnayn maxmuudahoo la ammaanay allah waa alla xamiidaho maxmuudo la ammaanay weyaan waxaad ogtihiin nabigeenna inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiulqudsigii uu ka warramay yaa cibaadii low ana walakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin minkum yani maa zaada min mulkii shaya wlow na wlakm waakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu cala afjari rajuli minkum maa naqasa dalika min mulki shaya yani khalqigoo dhan hadday isku tagaan oo dhammaantood ay muttaqiin wada noqdaanoo rabbi caabudaan ilaahay waxay u kordhin karaan lama arko wax cibaadadooda ay u kordhinayso lama arko haddii ay kulligood ilaahay ku kufriyaanna oo qalbikan ugu faajirsan qalbigooda oo wada noqdo waxay mulkiga ilaahay ka nusqaamin karaan lama arko waxna ilahay kuma siyaadina marka cibaadada oo ilaahay la caabudo annagaa u baahan oo addoommo u ah maaha ilahay waxaan wax u tarayna maaha kufriga ilaahay lagu kufriyana wuxuu ilaahay u dhibaya lama arko marka addoommadu waa fuqaraa'un ila allah mar kasta ilaahayba muxtaajiin u yihiin u baahan yihiin winahu caza wajalla yanzilu ila asamaai cala maa saxa bihi alkhabaru can rasuuli illahi sal lay wasalam bilactiqaadi kayfin fiihi yacni wayactiqiduuna ama wayaquuluuna waxay odhanayaan ama ictiqaadinayaan inahu allah subxaanahu wa tacaala caza wajalla yanzilu allah wuu soo degaa ila samaai samadii bugu soo degaa samaa dunyaa bugu soo degaa calaa maa saxa wixii uu ku ansaxay oo ku saxiix noqdo ku sugnaaday bihi maagaba alkhabaru xadiidkii uu ku sugnaaday can rasuulilahi sal alla alay wasalam nabiyulaahi muxamedna uu ka sugnaaday bilactiqaadi kayfin ayadoo kayfiye wax la yidhaahdo aan la ictiqaadinayn kayfiy wax la yidhaahdo aan la ictiqaadinayni fiihi ay fi nusuuli soo degista ilaahay uu soo dego wax kayfiye ahoo la ictiqaadinayo midna iyadoonan jirin ayay waxay ahlu sunnuhu u ictiqaadiyaan allaah inuu ilaa samaai dunya usoo dego ilaa samaa dunyaa inuu usoo dego ayay ictiqaadiyaan maxay u ictiqaadinayaan marka waxay u ictiqaadinayaan nabilaahi baa yiri salawaatu ullahi xadiidka hadduu nabigu ka sugnaado in adiga caqligaada ku radiso lama ogolo weya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadii fii saxiixi bukhaari wa fii muslim ku sugan bukhaariyo muslim xadiid ku sugan nebigeenna wuxuu leeyahay xadiidkaasna abu hurayra oo warinayo wuxuu rasuulku yidhi qaala rasuul lahi sal alay wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahay yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala rabbigeenna ayaa soo dego tabaaraka khayrkiisu farabadaye wa tacaalaa sarreeye kulla laylatin habeen walba kulligiibuu soo degaa halkeebuu u soo degaa ilaa samaai dunya samada dhow oo ardada soo xigto ayuu rabbi u soo degaa xiina yabqaa ulu leyli alaakhir xiina yabqaa marka uu haro ulu leyli alaakhir uluka dambe habeenka markii saddex qaybood loo qaybiyo qaybta dambe ayuu rabbi soo degaa subxaana wa tacaala markaasuu fa yaquulu wuxuu odhanayaa allah man yastakfirunii faakfira lah war yaa dembidhaaf i weydiistoon u dembidhaafa waman yas'alunii fa uctiya yaa wax i wax siiyaa waman yadcuunii fa astajiiba lah yaa ibaryoon ajiibaa ayuu rabbi leeyahay falaa yazaalu kadalika xataa yatluca alfajr buu yiri rasuulka caleyh salaatu wasalaam ilaa waaga ou ka baryo allah inuu kalimaadkaas leeyahay ka zuuli maayo yaa ibaryoon ajiibaa yaa dembidhaafi weydiistoon u dembidhaafaa yaa wax weydiistoon siiyaa haakada ilahay sidaasuu odhanayaa buu leeyahay xadiikaas waa xadii saxiix aad arkaysaan bukhaari iyo muslim labadaba ay wariyaan bukhaari iyo muslim labadaba way soo saareen wakayrkoodna waa soo saaraan weeyaan xadiikaas marka oo xadii nusuul waxaa weeye waa masalada mas'ale aad u qiimo badan wey ahlu sunnuhuna aad uga hadlaan aad ay uga hadlaan waxay ictiqaadsan yihiin allah inuu ilaa samaa'i u soo dego bilaa kayfin kayfiyo annaga aanan garanaynin kayfiye la'aan inuu soo dego ilaha subxaana wa tacaala yani kayfiyaadka sideedaba waa naga qarsoon yihiin annaga ma naqaano waxaa la yidhaahdaa qaaciday culummadu ka dhigaan waana qaacido muhiima wey allah xataa ahlu bidaca daatadiisa waa ogol yihiin allah inuu jiro oo daato ilaahay leeyahay way qiraan laakiin daatada ilaahay yaa yaqaan kayfiyada say u taalla yaa garanaya axad garanaya ma jiro ilaahay daatadiisa miyaa la yaqaana maya sidoo kalena daatada ilaahay iyo sifaadkiisa kayfiyaadka ay leeyihiin cid garanaysaa ma jirto walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan alcilmu bikayfiyati sifaati farcun can alcilmi bikayfiyati daati bay ifaadka ilaahay subxaana watacaala kayfiyada ay leeyihiin habka isay u yaalaan ogaanshaheedoo la ogaadaa waxa weye waa farcun can ilcilmi bikayfiyat daati farac wuxuu ka yahay daatada ilaahay kayfiyadeeda la ogaado marka macnaheedu waa maxay haddiiba ilaahay daatadiisii aanan garanaynin seebaan kayfiyadeeda ku garan karnaa marka kayfiyaduna ayaday farac ka tahay haddaan daatada aqoon lahayn kayfiyada daatadiiba ma naqaano kayfiyasee ku garan karnaa marka ma naqaano ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye yanzilu ilaa samaai dunya kayfa shaac sow doono u soo dega laakiin laa nacrifu kayfiyatahu kayfiyat nusuul annaga ma garanayno mana naqaano sidaa darteed ahlu sunnaha marka ay ka waramayaan fii baabi sifaati waxay rabaan inaad umarta marto sifaatka loo maro baat bilaa tamiilin watanziih bilaa taciilin aa layidhahda waxaa la rabaa ahlu sunnuhu waxay qabaan ihbaatun bilaa tamiil in la sugo ilaahay sifaadkiisa uu sheegto adoonan tamtiilinin oon khalqiga u ekaysin maal u samaynin tusaale adoon u yeelin waa inaad sugtaa soo nabilaahi maxamed sooma sheegin haa waa sugayna allah sooma sheeganin inaan markuu ilaahay sifadaa sheegto inaan si ilaahay uu garanayo oo nasahan inaan annagoo nasahayno aan sugno laakiin macnihii inaanan inkirin oonan dhihin maba jiraba ilaahay sifada ma leh nusuul ma leh inaanan dhihin saasaa la rabaa weya marka masaaisha masalatu sifaat marka la joogo saddex shay qofka muslimka inuu qira baa la doonaya inaad ogaatid baa la baabu sifaatka ilahay sifaatkiisa marka la joogo ma sahlana saddex arrimood inaan ogaano waa muhiim koow inaan ogaano an nuqira fi anfusina nafteenna inaan ka qirno annahu laa axada aclama billaahi min allah cid ilaahay naftiisa asaga kaga ogaansho badan inaysan jirin waa inaan qarnaa ilahay markuu leeya qul a antum aclamu am illah yaa ilaahay naftiisa ka yaqaan cid ka garanaysa maa jirto maya sidaa darteed waa in aan ilaahay inuu naftiisa naga yaqaano inaan qirna baa la rabaa waa tan koobaad ta labaadna waxa weeye laa axada aclama billaahi min khalqihi min rasuuli illahi sala اllah calayh wasalam allah nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii alla ah eh, cid kaga ogaansho badan ma jirto maxaa yeele waa adeegiisii iyo rasuulkuu soo dirsaday asagaa yaqaanoo naga yaqaan annaga naga badiyo weyaan marka fa huwa aclamu billaahi mina ilaahay asagaa naga badiyo nebigana wuxuu sheego marka ilaahay soo ma yaqaan soo nagama yaqaana haa wuxuu sheego waa qur-aanka uu ku sheegto xadiiulqudsi oo ku sheeg waa sugeyna wixii nabiyulaahi muxamedna soo ilaahay naga garan maayo wuxuu nabiyulaahi muxamed sheegana waa qirayna maxaa soo harata saddexaad midda saddexaad waxa weeye maadaama ana allaha haybun ilaahay waa hayb buu nagayahy ma garanayno waa haybun binisbati ilayna annaga ilaahay ayb buu naga yahay axad ilaahay arkay naguma jiro oo garanayo macnaha ilaahay indhaha soo saaray waan rumaysannahay inuu macbuudkeenni yahay inuu jiro khaaliqeenni yahay laakiin indhaha kuma hayno mar haddaa ayb uu yahay falaa yajuusu an yakhuuda axadun fii asmaa illaahi wa sifaatihi ila bilwaxy mar hadduuba ayb naga yahay asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay cidna inaysan dhexgelin ilaa wii waxyiga oo ku sugnaada mooye wixii ilaahay sheego wixii rasuulka uu sheego maxaa yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu ku yidhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyi yuuxa marka waxaana la ka rabaa sifaadka ilaahay ou sheegto asagaa naga badiye inaan sugno oo aan ihbaat bilaa tamhiil tansiih bilaa taciil inaan samayn ahlbidac waxay ku dhumeen waxaa ka mid ah ilaahay baa nasahaynaa bay leeyihiin markaas durbadiiba khalqiga u ekaysiinaya aayaddii laysa kamidli shay-un halkaas iska dhigan waa tuuraya mar alla markii sifo ilaahay loo sheego caqligooda waxa u soo degdegayo bani aadamka ay yaqaanaana usoo degdegayo markaas ilaaha ka hufayna maba leh ilaahay sifadaas nusuulka ilaahay uu leeyahay soo degista samada uu soo degay ilaa samaai dunya isagaa garanaya kayfiyadeedana isagaa yaqaana sidaas ahlu sunnuhu u sheegaan inaan u daynaana laka rabaa ahlu sunnuhu sida u sheegaan inaan u daynaana la ibn abi daauud oo kale markuu ka hadlayo caqiidadiisa xaiyada ah markuu nusuulka ilaahay kaga waramayo wuxuu leeya waqul yanzilu ljabbaaru fii kulli laylatin bilaa kayfin jalla alwaaxid lmutamadaxu ilى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح markaasuu yidhi yaquulu alaa mustakfirun yalqa haafira wamustamnixun khayra warisqan fayumnacu yani wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa qofkii howsunniga ahi yanzilu jabbaaru alligii jabbaarka ahaa wuu soo degaa kulla leylatin habeen kasta kulligii bilaa kayfin kayfiye annaga aanan garanaynin oonan aqoonin nusuulkeennoo kalena aanan ahayn ayuu soo degaa jalla alwaaxid almutamadaxu allihii la ammaanay ammaanta iska laha ayaa weynaada oo keligii ahaa halkeebuu u soo degaa ilaa tabaqi dunya samada adduunka u soo degaa yamunu bifadlihi asagoo addoommada fadligiisa siinayo ku gallada guulaysanayo oo weydiinayo layaa'i baryay oranayo weyaan markaasaa fatufraju abwaabu samaai watuftaxu ijaabadii ducadii ayaa samaawaadka loo furaa oo addoonku marata baryada ilaahay uu ka aqbalo yaquulu alaa mustakfirun yalqa haafira allah wuxuu leeyahay war mid dembi dhaaf weydiista ma jira oo alla dembi dhaafa la kulmo wamustamnixun khayran warisqan qof risiq iyo khayr in la siiyo weydiistaa ma jira oo fa yumnaxu la siiyo marka sidaasaa la rabaa meesha marka ahlubidaca almuctasila waljahmiya way inkiraan sifaatka ilaahay oo dhan way diidaan nusuulaad sheegaysaa kulli sifaatka dhan ma ogola waxaa soo hara alashaacira wlmaturidiya alashaacira wlmaturidiya labadaba ahlu sunnaha waxay ku waafaqsan yihiin inaan idhi toddobada la sugay ku waafaqsan yihiin sifaatka inta kale way tawiilinayaan taxriifi tactiila ku sameeyaan waxay leeyihiin nusuulko kale ilaahay nusuulkiisa nusuulu amrihi bay leeyihiin waxa soo degaayo waa amarka ilaahay ama waxa weye nusuulu cadaabihi baa loo jeedaa cadaabkiisaa soo degay ama waxaa loo jeedaa bay leeyihiin yani nusuulkan nusuululmalak malag baa soo degaya bay leeyihin waa taxriif macnihiioo la bedelo oo macno kale loo wareejiyo oo aanan munaasab ahayn weyaan waa sifaatka ilahi la taxriifiyo w waxaa xadiidka laftiisa xadiidku waa sugan yahay sidaad ogtihiin waa xadiid aabita wey oo bukhaari muslim ku sugan xadiikaas yanzilu rabbuna tabaaraka watacaala nabigu uu yidhi bukhaari muslimna ku sugan yahay haddii la yidhaahda marka nusuulu lmri ma amarkaa wuxuu leeyahay man yastakfirnii faakfir lahu ma amarkii leeyahay yaa dembidhaafku weydiista miyaa amarku odhanaya mise malgaa dadka u dambi dhaafi karo oo ohanaya man ystakfirunii faakfir lah malg ma ohan karo man yasalunii fauctiyahu ma malag baa inta wax la su wax ku siin karo oo ku ajiibi karo mise allah allah wey amarna kuma ajiibi karo yani maaragtay eh, hadalka ma oran karo malagna ma oran karo weeyaan marka masaladaasi waa taxriif oo maaragtay sifaadka la taxriifiyo ayay ka mid tahay oo maturidiyada iyo ashaaciradu ay taxriifiyaan waxayna daliishadaan sidaad ogtihiin jawharatu tawxiidka habeen dhowta aan soo qaadaynay bayd baa ku jira ibraahim allaqaani sheekha la yidhahda iska gabayga wuxuu leeyahay bayd baa ku jira uu leeyahay wa kullu nafsin awhamat tashbiiha awilhu aw fawid warun tansiihan buu leeyahay nas kasta oo tashbiih ku tuso ku moodsiiyo inuu khalqigu u egyahay awilhu horta tawiili oo tawiil macno aanan macnihiisa ahayn ku tafsiiri ku wareeji ow fawidhu ama macnihii maba aqaan iska dir maba garana wax jira maa waxaan aqaana maa dheh adigoo warun tansiihan nasahid ilaahay ula qasdayo sidaa dheh buu leeyahy hadalkaas sax maaha yacni in la yidhaha wax walba ha la ta'wiiliyo iyo xubbi waxbuu sheegtaa ma ogola ashaacirada maaturidiyada waa tawiilinaya waxay leeyihiin waa iraadat thawaabi iraadat alciqaaba loo jeeda doonis ciqaab iyo maaragta maahan ilaahay eh, xubbiga iyo jacaylka iyo qadabka iyo waa sifaat lmakhluuq ay leeyihin ilahay baaba qur-aankiisa ku maaragtay allah wuxuu leeyay fasawfa ya'ti allaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu xubbi ilahay baa sheegtay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah xubbigi ilaahay baa sheeganay ridaha ilaahay baa sheegtay radia allaahu canhum ilaahay leeyahay ridihii waxay leeyihiin waa maaragtay iraadatu hawaaba loo jeedaa sakadka iyo yani maaragtay dalika biannahum karihuu maa nazla allah faxbad acmaalahum kariha allaahum bicaafahum ilaahay baa nacay inay baxaan waxaasoo idin iyo sakadka iyo sakit allaahu canhum iyo waxaasoo idin waxay leeyihiin waa yani maarata iraadat alciqaab ciqaab uu ilaahay la doonayo ta'wiil baatila bay ku tafsiirinayaan macnaha waxay ka raaceen muctasiladii bay ka raaceen ama wax lamida ayay ku raacayaan sifaatka kale weyaan tawiilkaas iyo halkaasay qaadanayaan marka lama ogola sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala waa inaad walaa tamiilin walaa takyiifin kayfiyana ha u samaynin midda khalqigo kaleeto ah ha ku tusaalaha uga dhigin tan makhluuqoo kaleeto ha taxriifinin oo manihii maarata ha badelin oo macno kale ha keenin tactiil ha ku samaynin oo macnaha dhan ha tirtirin lanna taxriifka waxaa la yidhaahdaa altaxriifu wa altakhyiiru wa imaalat shayi can wajhi baa la yidhahdaa shayga oo macnihiisi la maala markaad tidhahda xaraftu shaya xaraftu shaya shaygii baan wareejiyey wey yani idaa amaltahu wahayartahu haddii aad shayga dooriso ama leexiso baad odhanaysa xaraftu shaya baad dhadhihi marka taxriif waa macnihii inta la bedelo macno kale lagu bedelo o tactiilka waxaa la yidhaahdaa min alcatli baa laga keenay alladii huwa alkhuluw waa marnaasho ama shaygoo laga taga baa la yidhaahdaa ayaa loo sidoo kaleeto tamtiilka waxaa la yidhaahdaa waa atashbiih yani in sifaatka ilaahay sifaatka makhluuqa u ekaysiiso ayaa aan la ogolayn waa la diidan yahay takyiifkana waxaa la waa tacyiinu kayfiyati sifa sifadan habka ay leedahay inaad tacyiinisood sheegto tira waa sidaas u egtahay inaad tidhaahdo ayaa loo jeeda wayactiqiduuna ahlu sunnuhu waxay ictiqaadinayaan jawaasa aru'yati arkidii bannaanaanshaheeda ayay ictiqaadiyaan oo min alcibaadi addoommada ka ahaatay addoommadii almuttaqiina lilaahi casa wajalla alla ka baqaye muttaqiinta ahaa inay ilaahay arki doonaan inay bannaan tahay fi lqiyaamati ymalqiyaamo inay ku arki doonaan duuna dunya adduunka inaynan ku arkaynin adduunka sokadii aakharay ku arki doonaan iyo wa wujuubahaa ru'yadii waajibnimadeeda ay u waajibto liman dad ay u waajibto jacala allah uu yeelay daalika arkidaas iyo ru'yadu awaaban awaab oo uga yeelay lahu axadkaasi fil aakhirati maalinta aakhira oo awaab uga dhigay iyo dhigo markaa dadka muminiinta oo ilaahay jannadiisa u geeyo oo awaabinayo baa ru'yada ilaahay arko oo rabbi arki doono maalinta qiyaamaha marka wuxuu yidhi kama qaala tacaala siduu ilaahay yidhi wujuuhun wajiyaalo yowmaidin maalinta qiyaamaha i naadiratun mid ifaysa wey oo dhaldhalaalaysaoo nuuraysa wey ilaa rabbihaa rabbigeedana naadiratun tu fiirinaysa wey rabbigooday arkayaan maalinta qiyaamaha wa qaala fi lkufaari gaaladiibuu ilaahay wuxuu ku yidhi shanigoodii iyo xaalkii gaalada wuxuu yidhi kallaa ha ka joogsadeen arrinkaasi wey innahum kuwa mushrikiinta kufaartu lamaxjuubuuna kuwa la xijaabo wey can rabbihim rabbigooda kuwa laga xijaabo wey yowmaidin maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha gaaladu ilaahay ma arkaan subxaana wa tacaala alloo iska qarinaya wey falow kaana almu'minuuna kulluhum mu'miniinta dhammaantood haddii ay ahaan lahaayeen waalkaafiruuna kulluhum gaalada dhammaantood hadday ahaan lahaayeen laa yaruwnahum kuwa aan rabbi arkaynin hadday ahaan lahaayeen kaanuu waxay ahaan lahaayeen maxjuubiina kuwa la xijaabo biajmacihim dhammaantoodba canhu can illaahi alla kuwa laga xijaabo bay dhammaantood noqon lahay yacni waa la dhihi kulligood laakiin xijaabka waxaa lagu khasisay kufaarta lagu khasisay kufaarta ayaa lagu khasisay weyan walidaalika ayuu imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu yani aayaddan u daliishadaa yani fadalla xujba haaulaa'i calaa anna wliyaa'ahu yarawnahu yowma alqiyaama iska xijaabidda ilaahay gaalada iska xijaabay oo la yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waxay in ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa oo dadka muminiinta ihi ay arki doonaan maalinta qiyaamaha ayay tusaysaa weyaan maadaama aayadaha kale ilahay ku sheegay sheikha marka wuxuu yidhi wadalika min hayri ictiqaadi tajsiimi fi llahi caza wajal wadaalika ru'yadaasi arrinkaasi waxa weeyaan oo ru'yada aragtidaihi min hayri ictiqaadi tajsiimi fillaahi jasadka bani aadamka oo kaleeto iyo ru'yada sida ixaatada loogu sameeyo bani aadamka oo kale ayadoo aan la ictiqaadinaynin allah loo ictiqaadinaynin wala taxdiidi lahu ilaahay xad loo yeelo yani xad ahaan loo yeelo aan la ictiqaadinaynin maxaa yeele qofka makhluuqa markaad fiiriso jasad buu leeyaho ixaada ku samayn karta waa xadaysan yahay waa xadaysan yahay weya walaakiinse yarawnahu alla way arkayaan jalla wacaza jalla weynaaye wacaza qaalib noqoye way arkayaan allah biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaau wuxuu doono ayuuna maaragtay siduu doono weeyaan huwa isagu bilaa kayfin kayfiyalaaan la isagoo ah ayay arkayaan allah subxaana wa tacaala wey masaladaana masala ruya ayuu musanifka kaga hadlaa masala ruya wuxuu leeyahay ibn abilcizi marku uu taxaawiyaha sharxiisa uu sharxayo sida muxaqiqeena oo noo soo guurinayo wuxuu leeyahy wahadihi almas'ala min ashrafi masaa'ili usuuli اddiini waajalliha yani masaaisha ugu waaweyn oo ugu sharafta badan masaaisha diinka ayay ka mid tahay aragtida ilaahay yowm alqiyaama muminiinta ay arki doonaan wahiy alhaaya alatii shamara ilayha almushamiruun waa yoolka ay tiigsanayaan dadka xaydxaytay oo cibaadada iyo taacada ilaahay oo hogaansanka iyo sunnada raacideeda isku diyaariyey weeyaan wa tanaafasa almutanaafisuun dadka tartamayana arrintay u tartamaan weeyaan wa xurimahaa waxaa laga xarimay aladiina hum can rabbihim maxjuubuuna kuwa rabbigooda laga xijaabay oo gaaladiiya wa can baabihi marduuduun ilaahay iridiisa kuwa laga soo celiyey kuwaasna waa laga xijaabay waa laga xarimay ayuu leeyaha wey marka masaladan masalat ru'ya arkidda ilaahay subxaana wa tacaala fara badan iyo axaadii fara badan ayaa maaragtay ayaa ku sugnaatay weyaan aayaadka waxaa ka mid ah labada aayadood hadda aan akhrinay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeeday fiirin waa wujuuhu ahlijanna dadka ahlujannada loo jeeda iyo aayaddan labaadoo yani maaragtay culammada ay u deliishadaan mar hadii gaalada laga xijaabay muminiintu inay arkayaan oo gaalada bis ilaha iska xijaabay muminiintii way arkayaan waxaa la mida aayadda fii suurati yunis ku jirto ou rabbi leeyahay liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaadatu dadka ixsaanka sameeye darajat lixsaan gaaray waxa weeye waxay leeyihiin alxusna jannadii bay leeyihiin ilahay agtiisa ay ku leeyihiin alxusna wa aljanna markaasuu rabbi ku daro yidhi wa ziyaadatun ziyaadana way leeyihiin waxaa la mid ah yani maaragtay aayadda uu rabbi leeyahay lahum maa yashaauuna fiiha jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin wax alla waxay doonaan markaasuu yidhi waladaynaa masiidun agteennana ziyaada ziyaadadaas marka maxay taha labada aayadood lagu sheegay sida imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiidu suhayl ibni sinaan aruumi radia allaahu canhu saxaabigaasna uu warinayo ina aziyaadata hiya ru'yat lmu'miniina rabbahum yowma alqiyaama waa arkidda ay muminiinta ay rabbigooda arki doonaan maalinta qiyaamaha ah weyaan waxaana tusinayoo kale xadiidka imaam albukhaari imaam muslim fii saxiixii ku sugan xadiidi jariir ibni cabdillaahi albajali ayaa tusinaya wuxuu yidhi jariir ibni cabdillaahi xadiidka bukhaari muslim ku sugan yahi kunaa juluusan cinda anabiyi sal allahu calayh ali wasalam nabiga agtiisa ayaan fadhinay xata an nabiy sal اllahu alayh ali wasalam id nadara ila alqamari leylat albadri annagoo la fadhina buu nebigu wuxuu fiiriyey dayaxa oo afariyo tobnaad leylat lbadrigu waa habeenka afariyo tobanka uu buuxsamo iyo habeenka shan iyo tobnaad labadaba waa lagu daraa weyaan waqtigaas weeyaan faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamara leylat sida dayaxaas aad u arkaysaan habeenka afartobnaadka siduu yaho kale aad u arkaysaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi laydin cidhiirin maayo aragkida dayaxa laydinku cidhiirin maayo hadda dayax miyaa aragtidiis markaa dayax afar toban uu yahay qof qof inta ciriiriyo war hebelo iiga wareeg dayaxa aan fiiriya dhihi kara ma jiraan mise nin walbaba kor hadduu fiiriyo waa arkaya cid walba kor haday fiiriso waa arkaysaa ciriiri layskuma geliyo saasoo kalea ru'yada ilaahayna ciriiri laydinkuu gelinayna markaasuu nebigu wuxuu yidhi fain istatactum an laa tuqlabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa qabla ghuruubiha fafcaluu haddii aad awoodi kartaan inaan la idinkaga adkaanin salaada iyo can subxi aad tukataan oo fajrkiiy qabla uluuc salaada subxi aad tukataan iyo salaada casarkiiyo tukataan oo qabla alghuruub aad tukataan aan cadow intoo soo weeraro aan idinkaga adkaanaynin fafcaluu sameeye salaadaasi tukada wey salaada fajrka iyo iyo casarka ayuu gooni uga dardaarmo wey xadiikaas oo jariir oo wariyo bukhaariyo muslim ku sugan waa xadii mutawaatira ah. waxaa wariyey taqriiban aaauuna saxaabi soddon saxaabi ayaa warinaya yani ilaa labaatan iyo sideed saxaabi baa warisa weeyaan xadiidkaas wuxuu tusayaa allah subxaana watacaala inay sida dayaxa loo arko leylatlbadriga markuu yahay ahlu jannuhu ay u arki doonaan rabbigoodii u arki doonaan say u arkayaan kayfiyadu rabbi isku tusaayo annaga ma garanayno lama garanayo tashbiiha dayaxa loo ekaysiiyeyna culammadu waxay yidhaahdaan shabaha isku ekaysiinta ru'yada ilaahay dayaxa arkidiisa loo yani lagu tashbiihiyo waa tashbiihu ru'yati biru'ya walaysa tashbiiha almar'iyi bilmar'iyi ma ahan ilaahay iyo dayaxa in laisku shabahaya maaha allah iyo dayaxa makhluuq iyo khaaliqii keliyiin ma isku ekaan waxa laisku ekaysiinayo waa aragtida waa sidaad dayaxa ugu jeedaan baad rabbigiinana ugu arkaysaan yani waa tashbiih ru'ya biru'ya la yidhahdaa aragtidii oo aragtida lagu shabahay laakiin axadkii la arkayo allah ah iyo dayaxii makhluuqa ah ee la arkaya maaha waxa laisku ekaysiinayo oo laisku shabahaya ma aha weyaan ilaahay subxaana watacaala in la arkayo waxa weyaan oo ahlu arki doonaan waa madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan weyaan walidaalika ayuu ibn abi daauudna wuxuu leeyahy markuu arintan ka waramayo waqul yatajalla allahu lilkhalqi jahratan kamalbadlu laa yakhfaa warabuka awdaxu wqad yunkiru ljahmiyu hada wcindana bimisdaaqi ma qulna xadiiun musarixu rawaahu jariiru can maqaali muxammadin faqul mila ma qad qaala fi daka tanjaxu buu yii yani hadalkaasuu leeyahay yani xadiikiibuu tarjamaya allah waxaa tiraa qofyow sunnigaahi rabbi khalqigiisou istusaa sida dayaxa ay u arkaan oo kaleba isku tusayaan laakiin warabuka awdaxu ilaahay baa subxaana wa tacaala aragtidiisu ay ka waadaxnimo badan tahay ka cadaan badan tahay si fiican u arkaya masaladaas waxaa inkira buu yidhi jahmiyada inkirayso ayada oo xadiid nabiga ka sugnaaday xadiiu jariir ou jiro ayay inkireen oo jahmiyiinta ay inkireen oo ilaahay lama arki kara bay yidhaahdeen marka qolada inkirto waa dadka ahlubidaca ru'yada dadka inkiro jahmiyada muctasilada kuwaasaa inkiraan waxay leeyihiin ilaahay subxaanau wa tacaala lama arki karo imaamu axmed ibn xambal raximah ullahu wuxuu leeyahay ru'yadu qofkii inkiro aragtida ilaahay yowma alqiyaama la arki doono axadka inkiraa fa huwa jahmiyun waa jahmi cid kalema inkirta jahmigaasaa inkiro weyaan yacni dad mansuubun ilaa jahm ibni safwaan qoladaasaa inkiraysa weyaan dadka marka ru'yada saddex qaybood bay u kala baxaan aragtida ilaahay subxaana wa tacaala saddex qaybood bay dadka ay maaratay u qaybsamaan ahlu sunnaha waxay ayagu qabaan allah adduunka inaan lagu arkaynin laakiin aakhare lagu arki doono dadka arkayana ahlu jannaha inay yihiin maalintuu rabbi subxaana wa tacaala istuso ahlu jannahana ooy rabbi arkaan nicmadii iyo jannadii ay ku jireenoo dhan waa iloobayaan jacaylka ilaahay subxaana watacaala ru'yadiisa ay u qabaan ayay nicmadoo dhan la iloobayaan marka ahlu sidaasay qabaan waxaa soo haray yacni qoladan ahlubidaca sida jahmiyada muctasilada ayagu waxay leeyihiin laa fi dunya walaa fi laakhira ilaahay adduun iyo aakharaba lagu arki maayo adduun iyo aakhara midna laguma arkayo adduunkana laguma arki karo aakharana laguma arki karay leeyihiin waxay u daliishanayaan inaan la arki karin aayadii nabilaahi muusa walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayka nabilaahi muusa ilaahay maadaama uu kaliimullaahi ahaa ayuu wuxuu weydiistay rabbiyo aanku arko inaan ku arkaan rabaa arinii iskaytus buu yidhi andur ilayka aanku fiiriyo ku arke qaala lan taraanii allah wuxuu yidhi arki maysid inaadan i arkaynin tusaalaa la siiyey walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtaa weyn fiiri baa layidhi haddii buurtaas markaan istuso meesheeda ay ku sugnaato adna waaadduunku aad igu arki kartaa buu yidhi falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa allah markuu istusay buurtii buurtii oo dhan waa baaba'day waa eber bay noqotay nabilaahi muusena markaasuu meesha ku suuxay markuu falama afaaqa qaala inii tubtu ilayka waana awalu lmuminiin yani ana awalu lmuminiin culammadu waxay ku fasiraan kan ugu horeeyo rumaynayo inaanan adduunka lagugu arki karin ayaan ahay buu yidhi nabilaahi muuse markii maarata miirku usoo noqday oo yani kasoo miirsaday suuxtimadii kasoo miirsaday marka nimankan ahlubidaca muctasilada iyo waxa lamidka yihiin lantaraanidaasay qabsanayaan lanta waxay leeyihiin lan kelimada la yidhaahda lan waa xarfu nafyin diidda xarafkiisu weeye marka waxay faa'iidaynaysaa bay leeyihiin tufiidu annafya almu'abbada nafyi diiddo oo weligeed ah bay faa'iidaynaysaa sidaa darteed ilaahay lama arki karo marna laa fi dunya walaa fi laakhira adduun iyo lagu arki maayo bay leeyihin ahlu sunnuhu marka way radiyaan waxay leeyihin lanta aad soo daliishateen laa tufiidu nafya ta'biida nafyi oo weligeeda abad ah ma faa'iidayso waa beentiin wey maxaa yeele dadka culimmadii ahlu luqaha ahaa waxay qabaan nafyiga lan inay tahay nafyi mu'akat waa nafyi aan weligii ahayn wax wax yar ah weyaan alloo isticmaala waxay marka ku radiyaan ibnu malik alandalusi oo alfiyaha iska waad garanaysaan kitaabka khulaasada la yidhaahdo khulaasada wuxuu ka soo khulaaseeyey oo kunka bayd uu ka soo khulaaseeyey ayuu leeyahay alkaafiya la yidhaahdo oo saddex kunoo bayd oo ku alifay waa nin luqawiyahood garanaysa ibn maalik alfiyat ibn maalik dadku way akhristeen waa taqaana wuxuu leeyahay markuu lanta ka hadlaayo waman ra'a nafya bilan mu'abada faqawlu hurdud wasiwaahu facduda qofka ra'yiyeeyo nafyi inay lan faa'iidayso diiddo oo abad ah weligeed oo aan marna la arkaynin oo kale lan inay tufiid nafyi ta'biid fa qowluhu urdud buu yidhi hadalkiisa radi tuur waxba kama jiraan wa siwaahu facduda asaga wixii ka soo haray qabso oo ah inay nafyi muaqada kutusayso in wax yar diiddo yar ay kutusayso marka waa kadib wey waxay deliishadaanoo kale waxay daliishadaan laa tudriku labsaar wa yudriku labsaar idraaga macna idraag marka xagga luqada xataa loo celiyo waa bimacna lixaata w ilaahay subxaana wa tacaala qof aragti ku koobi karo sida annaga makhluuqa aragti loogu koobo ilaa waa maxduud qofkii midig iyo bidixii meel walbaad ka arki kartaa ilaahay saasoo kalema ixaato laguma samayn karo walilaahi almatalu laclaa ilaahay tusaale looma sameeyo waa taa weeyaan marka ixaado laguma samayn karo inaanan ixaado lagu samayn karinna waa ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisa nuurka ayuu isku xijaabay weeyaan marka mas'aladan oo ah yacni in la yidhaahdo allah ee lama arki karo laa fi dunya walaa fi alaakhira waa midda ay qabaan muctasiladu ay qabaan wey qolada saddexaad waa qolada odhanaysa adduun iyo aakharaba ilaah waa lagu arkay ilaahay adduun iyo aakharaba waa lagu arkaya qabaan xuluuliyiinta al-ittixaad walxuluul la yidhaahdo oo qabo ilaahay shay walba kulligii inuu ku dhex jiro lagu yaqaano khulaatu suufiya la yidhaahda suufiyada kuwooda xadgudbay ayaa hadallada laga soo xikaayoodaa wax walba ilaahay baa ku jiray leeyihi jireen maa fi ljubbati ila allah isagaa isku wado jubbadaan waxa ku jiraahay maba jira ilaahay mooye waa allah isagaa ilaah idhexgalow leeyahay qof walbana ilaha ku dhex jirole waa ilaah wey waxay leeyihiin wama allaahu ilaa raahibun fii kaniisa allah waxa weeye raahib kaniise ku dhex jira haddaa aragt ilaah buu heer waxay gaarsiiyeen gabayada laga soo guuriyo inay yidhaahdaan kalbu alkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahuna eyga iyo doofaarku labadaba wax kale maaha waa ilaahyaasha bay dhaan maxaa rabbi baa dhexgalay wax walba ku subxaanaka hada buhtaanun cadiim tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka qolooyinkaas oo loo nisbeeyana sida shay walbaba ilaahay ugu jiro loo arkayo aakharana loo arkaa bay yidhahdeen waana baatil weeyaan marka arrinkaasna lama ogola ahlu sunnaha waxay ku kaaftoomaan kitaabka iyo sunnada waxa ay tusaan ayay ku kaaftoomaan ilaahay in la arki doono aakharo oo muminiintuna arki doonaan oo naxariis ahaan iyo raxmadiisa oo isku tusi doono qur-aankan ilaahay wuu noogu sheegay sunnada nabigana nabiyulaahi moxamed waa uu noogu sheegay weyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed